calayhi sala slam markuu dheelmiyey beyt almaqdis ama maqdes ilaa waxaa weeyaan la geeyey sidrat lmuntaha fowqa sabci samaawaat la geeyey oo salaadii lagu soo farad yeelay waa tii aan soo marnay iyo riwaayaadka iyo axaadiis kala duwnaa maantana in allahu tacala halkan waxaan ka bilaabaynaa baabka labaad oo ah baabun ayna furidat furidat isalaa baabun ayna furidat isalaa salaada xaggee lagu farad yeelay ayuu baabkan u baab yahay meesha lagu farad yeelay jawaabteeda waxay noqonaysaa meesha nabigeena calayhi salaatu wasalaam salaada loogu soo dhiibay waa fawqa sabci samaawaat waxaa noo imaan doonta inay maka ahayd meesha salaada lagu farad yeelay macnaha marka wuxuu yahay meel iyo boos oo salaadaas faradnimadeeda lagu oga meesha ugu horreysa waxay ahayd maka weyaan laakiin meesha lagu soo farad yeelay waxaa weeyaan fawqa sabci samaawaat leylat alisraa walmicraaj si xilligaas weeyaan iyo meesha ayada weyaan laakiin meel salaad farad a ah lagu tukada waxaa u horeysay maka sidaasay marka ay noqonaysaa xadiidka soo socdan insha allahu tacaala sidaas ayaa lagu fasiraya weyaan waayahay xadiidka afar boqol iyo laba iyo labaat laba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai aley ramat lla abarna sulayman bni daawuud almahri weyan hiqatun laba boqol iyo saddex iyo kontonka jir nabigan ayuu dhinta sala allahu alay w slam can ibn wahb cabdullahi ibn wahb weyan waa hiqatun faqihun xaafidun caabid afartaa sifa ayuu leeyahay waa in lagu kalsoon yahay oo faqiiha oo xaafid oo xagga xifdiga axaadiista nabigeenana aada iyo aada caam ugu ahaa cibaado badnaana qaala wuxuu yihi ahbaranii waxaa ii waramay camr ibnu xaarif waa hiqatu faqiihun xaafid ana cabdarabba hahy ninka cabdirabba la yihahda ibnu saciid oo ree ansaareed ah oo faqiih ahaa oona hiqa ahaa hiqa ahaa wuxuu u waramay xadatha wuxuu u waramay ana albunaaniy ninka bunaani la yihahdo waa thaabit ibn aslam bunani bunani xirowgii anas bn malik weeyaan hiqatun cabid xadatha wuxuu u sheegay an anas wuxuu ugu sheegay ibnu malikin radi allahu tan arda ana salawaati salaadaha furidat in lagu farad yeelay bimakata maka weyaan waa habeenkii nabigeena la elmi sala allahu alayh wali wasalam oo maka nabiga laga qaaday fowqa sabc samaaada lagu soo farad yeelay laakiin maka ayaa meel lagu fuliyo ugu horeysay nabigeenana marka lagu farad yeelayay meesha laga qaaday ood muxuuha kasoo ruqaansaday kadibna uu kusoo noqday makay ahayd weyaan wa ana malakayn laba malag ayaa ataya u yimid rasuulah u yimid sal slam fadahaba bihi waxay la aadeen ilaa zamzama biyaha zamzamka ceelka zamzamka ay la aadeen fa shaqa kadibna waxay jeexeen batnahu nabiga calooshiisa ayay jeexeen sal allahu alay wasalam wa akhraja waxay soo saareen xashwahu uur ku jirtiisii fii tastin baaquli ayay muxuu ahaa weliba geliyeen oo min dahabin dahab ah. waxaa khasisa ah marka eh, xashwigaasi ku jirta dhan ma ahane waa qalbiga axaadiista oran soo marnay fakasalaahu way dhaqeen bimaai zamzama biyaha zamzam ay ku dhaqeen uma kadibna kabasaa jawfahu calooshiis waxay ka buuxiyeen xikmatan xikmad iyo cilman bay ka buuxiyeen saas ayuu leeyay anas malik radia allahu tacala anu arda xadiidkan marka axaadiista oranoo hormartay ay isku macno dhow yihiin waxaa un dheeri ah halkan uu leeyay waana malakayni laba malag horaan waxaan soo marnay saddex malag riwaayadda marka way isku khilaafeen ma laba malagaa ahayn ma saddex malagaa ahayn muhiimadda waxay tahay inay xaadisada dhacday malakul jibriilna muxuuaha uu qeyb ka ahaa ugu yaraan laba malag ay meesha socdeen inay saddexda jirtana dhib aynan lahayn ayaa uu muxuu aha lala aada weeyaan cilmi cind allah caza wajal baabun xadiidkan marka wuxuu ka mid yahay min afraadi annasa imaam nasaa xadiista uu muxuu aha keligii soo wariyey oo cidla wareysa ayna jirin ayuu kamid yahay weyaan baabka saddexaad baabun kayfa furidat salaa salaada sida loo farad yeelay jawaabteeda ayaa halkan laga helayaa see loo farad yeelay salaada xadiidka afar boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nascalih raxmat ullah akhbarna isxaaq ibn ibraahim waa xaafidun mujtahid qariin axmed alimaam axmed ayaa muxuu ahay isbarbar socdeen waa oo xaafid oo mujtahid ah wuxuu yidhi waa isxaq ibn rahwi طabcan qala wuxu yhi ambana sufyan ibn cuyayna ayaa noo warramay alhilaali waa hiqatun xuja an الزhري محمد بن شhاب الزهري wa ثiqة tبtn xuja an crwة بن زbayr ثiq الفqيه an caiشhaة xukr um الmؤminiin radي الlahu taala arda qalat waxay tii umna caiشha أwl ma furidat الصalaaةu rakcatayn rakcatayn أwl ma furidat الصalاة salaada fardiiritaanka la fard yeelay markii u horeysay rakcatayni laba rakc ahayd weyaan ay أwl ma furidat الصalaaةu xaala kowniha rakcatayni iyada muxuu ahaa laba rakc ayaa la farad weyaan sidaa weyaan markii la farad salaada labalaba laba rakcay ahayd fa uqirat waa la sugay salaatu safari salaad safarka ahayd oo qofka musaafirka salaadiisa labadii ayaa loo daayey wa utimat waxaa la dhamaystiray lxadari qofka magaalada jooga salaadiisana waa la taamyeelay oo afar afar ayaa laga dhigay duhurkii iyo casirkii cishihii sida ay leedahay umuna caaisha radia allahu taala ardaha xadiidka afar boqol iyo afar kontonaad waa xadid saxiixa qaala imam nascali raxmat lla abarna maxamed ibn hashim albaclabaki baclabak waa magaalo ku taala sham ninkaas waxa weeyaan waa saduuq wuxuu geeriyooday laba boqol iyo afar iyo kontonka hijra nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam qaala wuxuu yihi baclabaki anba'na waxaa noo warramay alwaliid waliidkaas waxaa weeye ibnu muslim alqurayshi mowlaahum reer quraysh ayaa xureeyey addimishqi waa hiqatun kathiiru lirsaali wataswiya tadliiska ayaa tadliis shuyuukh iyo u baxa tadliis ataswiya marka labada tadliisba waa lagu sheeg weyaa hiqatun kathiiru tadliisi wtaswiya qala wuxuu yihi abarnii waxay waramay abu camr yacni lawsaaciy hiqatun xuja weeyaan anahu abu camr sa'ala wuxuu weydiiyey azuhriya ayuu weydiiyey maxamed shaabi zuhri can salaati rasul rasulka salaadihi sal slm bimakata nabigu maka markuu ku sugnaa qabl hijrati intuusan usoo haajirin ila lmadiinati salaadiisa say ahayd salaadiisa say ahayd see u dukan jiray qaala wuxuu yihi akhbaranii waxaa ii warramay curwa ibnu zubayr radia allahu tacala an ardah ayaa ii warramay muxuu yihi can caaishata ayuu iga waramay radia allahu tacala canha ardaha qaalat umuna caaisha inay tiri e farad allahu alweyn wuxuu farad yeelay caza wajal asalaata salaada calaa rasulilah rasulka al sal slm awala maa faradaha markuu farad yeelay marka u horeysay rakcatayni rakcatayn ayadoo laba laba rakca uma kadibna utimat waxaa la dhamaystiray alxadar utimati fi lxadari salaada waxaa la dhamaystiray fi lxadari markii guryaha la joogo muxuu ahaa magaalada la jooga uqirat waxaa la sugay oo gaabintii iyo labalabadii lagu sugay salaatu safari salaad safarka ah cala alfariidati aluulaa farad yeelitaankii hore sidaa weeyaan marka xadiidka hore iyo xadiidkanba waxay cadaynayaan markii salaadaha ilaahay uu farad yeelay subxaanahu watacaala labalabay ahaayeen markay labalaba ahaayeen salaadii musaafirka meesha ayaa loo daayay oo duhurkii labaa la tukani casirka labaa la tukani cishihii labaa la tukani marka qofku musaafir yahay salaadii xadarka ahaydna oo markuu qofka gurigiisa joogo oo magaaladiisa u joogana laba kale ayaa lagu daray afar afar ayaa laga dhigay duhurkii afar casirka afar cishihii afar sidaa ayay umuna caaisha u sheegtay radia allahu tacala canhu ardaha xadiidka afar boqol iyo shan iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas aley raxmat akhbarna qutayb ibn saciid ibn jamiil ibn arif albaqlani can malik ibn anas imam da alhijra can salix ibni kaysan salix ibni kaysan ilmaha amiir اlmuminiin cumar bn cabdilcaziiz ayuu muadib u ahaa sheekhuu ahaa wuu barbaarin jiray diintuu bari jiray akhlaaqduu bari jiray cibaadadu bari jiray muadib ayuu ahaa ninka asaga hiqatun thabtun faqiih nin noocaas ayaa marka ilmihiisa barbaarin jiray ilmaha maxay noqonaya marka waad garan kartaan can curwat bn zubayr radi raximah raxmatan waasica wa jamiici aruwah can caaishata wuxuu ka wariyay um lmuminiin radi allahu ta ardaha qalat waxay tin umuna caaisha furidat isalaatu salaad waxaa la fard rakcatayni rakcatayni laba laba rac iyadoo la farad yeelay fauqirat waxaa la sugay salaatu safar salaada safarka ayaa mxuu aha sideeda loo daayey wasiida waxaa la kordhiyey fii salaati alxadari salaadii mxuu ahaa negida iyo guryaha marka la joogay magaaladii waa la kordhi weyaan xadiidka afar boqol iyo lixi kontonaad waa xadii saxiixa qala imam nasa aleh amat abarna camr ibn cali camr ali alfalas weyaan asayrafi hiqat thabt qala xadathana yaya yaxya ibn saciid alqataan waa ninkii mxuu aha imaamka ahaa oo hiqada aha oo thabtiga ah ahaa an abdiaman imahdi asna waa lamid iqatun xaafidu muqinu imaamu qudwa waa yahay qaalo waxay yidhahdeen hahy marka ninka ibn qataanka ah inta sifuli arka hiqatun xaafidun mutqinun imaamun qudwa ilaa shan sifa ayuu leeyahay cabdiraxmaan ibn mahdi asna wuxuu leeyahy hiqatun xaafidun habtun caarifun biaxwaali rijaal walaxaadiid ragga iyo axaadiistaba aad buu u yaqaanaa axaadiis ragga wariya iyo xadiis aad bu yaqaanaa marka waxaa weeyaan raggaas rag culculus qaala labadiiba waxay yihahdeen waa isku raaceen xadathana waxaa waramay abu cawaana abu cawaana waa wadax ibn cabdillah yashkuri waa hiqatun tabta isna ayaa noo waramay can bukayr ibn akhnas ayuu nooga waramay asadusi wey alkufi waa hiqa can mujaahid ibni jabr waa xirowga cabdillahi bn cabaas ninka isaga wuxuu ahaa waa hiqatun imaamun fi tafsir walcilm cilmiga iyo tafsiirkaba imaam ayuu ku yahay can ibn cabaas wuxuu ka wariyay cabdillahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cami nebi sal slm qaala wuxuu yihi cbdullahi bn cabaas furidat isalaatu salaadii ayaa waa la farad yeelay calaa lisaani nabiy nabiga carabki sal slam fi lxadari markii la neg yahay oo muxuu aha guryihii la jooga arbacan afar ayaa la farad yeelay wa fi safari safarkan rakcatayn rakcatayn rakcatayn laba ragc ayaa la farad yeelay wa fi lkhawfi markii baqitaanka u jira oo salaat lkhawf in la tukada ay noqotana rakcatan hal ragc ayaa la farad yeelay labadan qaybadoo hore oo in salaada xadarka eh, afar la tukada salaada eh, muxuu ahaa musaafirkana laba la tukada soo marnay dhibna malahan dhibna ma inkastoo ku yar jirta ma hal mara saa loo farad yeelay oo saas laga fahmi kara lakin waxaa lagu fasiri karaa in marka hore sidii horey ba usoo jirta una caisha radiallah tan ardaha la farad yeelay muxuu tii safarkii habka loo tukanayo labalabada ahayd la farad yeelay kadibna waxaa weeyaan middaana halkan lagu daayey middaana waxaa weyan la kordhiyey oo tii nagadeed la kordhiyey mid musaafirkeedna meesheeda loo daayey waa suuragal wax dhici kara oo suuragal a ah weyaan sida awgeed marka waxaa weyaan taas dhib ma lahan laakin meesha dhibka uu mxuu ahaa amaba ubaahan in la yaro dul istaaga waxaa weeyaan wa fi lkhawfi rakca ayuu yihi markii khawfka muxuu ahaa salaatulkhawfka hal rakca ta ayada waxaa weyaan culimada waxay leeyihiin qaarkood waxay qabaan in salaatulkhawfka hal rakca bas ay tahay laakiin arrinta ayada jamhuur ahlicilmi way ku diideen oo waxay yidhahdeen sidaa xaaladda ma ahane macnaha xaaladda waxaa weyaan qofka yani waxaa farad ku ah inuu imaamka hal ragca la tukada yani waxay ishaaraysaa rakcatan maca alimaam imaamka qofka inuu ragca la tukada kadibna qofku waxa weeyaan waa khaaif waana musaafir marku calaa hada asaas marka inuu mxuu ahaa imaamka hal ragca la tukada ayay ishaaraysaa laakiin ma anfinaysa ragcadii labaad in la tukada ragcada labaad lagama maarmaan weeyaan marka qofka inuu la imaada ayaa loo baahan yahy waa siduu nabigeen uu samey sal allahu alayh wali wasalam marka wa fi lkhawfi rakca ay maca alimaam ayaa lagu fasiraya walcilmu cind allah xadiidka afar boqol iyo todoba iy konton wd xadid saxiix qala imam nasai ramatullah abarna yusuf ibnu saciid ayaa noo warram almasisi wa hiqatun xaafid qala xadathana xajaaj ibnu muxamed almasisi lacwar weeyaan hiqatun thabt qala xadathana moxamed ibn cabdillah ashucayfi moxamed ibn cabdillahi shucayfi waa saduuq can cabdillahi ibni abi bakr ibn xaarith ibnu hishaam waa saduuq can umeyata ibnu cabdillah ibnu khaalid ibnu asid ninkaas waa hiqa isna anahu isaga qaar wuxuu yihi libni cumar cabdillahi bn cumar wuxuu ku yihi kayfa sideeba taqsuru salaa salaadda aad u gaabinaysa ood u banaysanaysa salaad inaad gaabiso wa inamaa in kala ma ahna qaala allahu alla weyne wuxuu yihi caza wajal aa wajal weynaaye laysa ma ahna calaykum korkiina iyo dushiina junaaxun dembi an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaada in khiftum khawf haddii aad muxua qabtaan haddii aad baqdaan salaad inaad gaabisaan dhib ma lahan ayuu rabbi yihi subxana watacaala adiga adigoo mxua ah khawf aanan qabin siaad salaad u gaabinaysaa musaafir ah dabcan faqala ibn cumar abdullah ibn cumar wuxuu yihi ya bna akhi walaalkay wiilkiisiyo ina rasuula rasulka al sala allahu alay wasalam ataana wuu noo yimid wa anagana dulaalun aan baadinnahay facallamanaa islaamnimada iyo diinta ayuuna baray fa kaana waxaa aday fima callamanaa wuxuuna baray waxaa ka mid ahaa ana allaha alla weyne caza wajal amaranaa inuuna faray an nusaliya inaan tukana rakcatayn laba rakca fi safari safarka annaga aslan babaadigaan iska helna dad lunsanaan ahayn waxba maan ogeyn marka inaad ilaahay nabigeena noo soo diray sala allahu alay wasalam kadibna rab nabigeena alayhi sala slam uuna baray eh, cilmigii iyo hanuunkii uuna baray waa wax cad ilaahayna subxaanahu watacaala waxyaabaha usoo dhiiba nabigeena waxaa kamid ahayd in markii aan musaafir noqono aan laba rakca tukano oon salaadaha rubaaciyada aan gaabina ayaa kamid ahayd qaala shucaythi wuxuu yidhi shucaythi wa kaana wuxuu adaa zuhri alimaam maxamed shaafi zuhri wuxuu ahaa yuxadidu mid sheego ama ku sheekeeyo bi hada alxadiid xadiidkan can cabdillaah ibn abi bakrin ayuu ka sheegi jiray shucayfi ninka la yihahdo cabdillahi ibn abi bakrin so kama warin ha wuxuu leehay sidoo kale zuhrina wuu ka sheegi jiray oo zuhrina muxuu ahaa eh, ninkan aan ka wariy ayuu ka warin jiray macnaheeda maxay ta marka macnaheeda waxaa wey walcilmu cind allah caza wajal ninka la yihahdo shucayfi ayaa marna zuhri uu ka wari zuhri wuxuu kasii wariyey ninka la yiraahdo eh, abu bakr cabdullahi ibn abubakr ayuu ka wariyey marna laftirkiisii ayaaba toos cabdullaahigi ibn abi bakr u helayo oo ka wariyey intaasun macnaheeda waa sidaa weya hadalka shaciifi saas inu yahay culimada ku fasiran cind allahi caza wajal baabka afaraad baabun kam furidat intee la farad yeelay fi lyowmi maalintii waleylat habeenkii miiqaa faradka laiska rabaa ma shanba mise waa sidee misaa farad aho maalintii laiska rabaa hahay oo salaad ah xadidka afar boqol iyo sideed iy kontonaad waa xadid saxiixa qaala imam nasai aleh ramatullah akhbarna qutayb ibnu saciid waa hiqatun thabt can malik bn nafs bn abdilhijra can abi suhayl abi suhaylkaas magaci waxaa la yihah naafic ibn malik ibn abi camir alasbuxi wuxuu adeer u yahay alimaam malik adeerkii weyan abi suhaylkaas can abihi abi wuxuu ka wariyay ninkaas dabcan oo muxuu ahaa imaam malik eh, eh, adeerkii ah waa hiqa wuxuuna geeriyooday afar iyo lixdanka jira nabigeena sala allahu alayh wali w slam anahu abi malik abi suhayl cafwan abi suhayl oo ah muxuu ahay eh, abi suhayl wuxuu adeer u yahay alimaam malik magaciisa naafic ibnu malik ibn abi caamir ayaa la yihahdaa can abihi aabihi wuxuu ka wariyey aabihi wuxuu ka wariyey aabihi marka isna waa ninka la yihahda malik eh, ibnu abi caamir la yihahda alasbuxi ninka isaga marka waa hiqa wuxuu geeriyooda afar iyo lixdanka jir nabigeen sal slm ninka afar iyo lixdanka geeriyooda abu suhayl maahane waxaa weeyaan waa aabihii oo malik ibn abi caamir ah anahu malik ibn abi camir samia wuxuu ka maqlay alxa ibna cubaydilah ayuu ka maqlay alxa ibna cubaydilah tobankii jannada loogu bishaaray ayuu kamid yahay radia allahu taala arda wuxuu ka mid yahay sayid cumar markii la tooriyeeyey oo ninkii gaalka ahaa abululaat almajuusi uu toorida ku dhuftay isagoo salaada muxuu tukani kadibna dardaaranka u dardaarmay waxaa ka mid ahaa lix nin oo asxaabu shura loo yaqaano inay ka tashtaan qofkii muslimiinta madax u noqona oo khaliifa u noqona nabigeena sal slm oo amiir muminiin noqona lixdi ayuu kamid ahaa sidoo kale wuxuu kamid ahaa sideedii islaamnimada ugu horreysay ayuu kamid ahay radi allahu taala arda waxyaabaha aadka looga xusu waxaa kamid mid ah inuu maalinta uxud nabigeena sala allahu alayhi waaalihi wasalam uu ku difaacay gacantiisa ilaa gacantii ay qallasho oo gacanta janno ku iibsaday horaana janno logu bishaaray wuxuu geeriyooday lix iyo soddonka jana nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam dalxa ibnu cubaydillah yaquulu isagool ayaan ka maqlay jaa waxaa yimid rajul nin baa u yimid ilaa rasul u yimid sal slm min ahli najdin reer najdi najdiga dabcan magaalada madiino markii laga baxa dhankan muxuu ahaa waqooyiga cafwan dhanka bariga oo qorax kasoo bax aggeed muxuu dhankaas loo baxa ayaa najdi la yihahdaa meesha hadda loo yaqaana qasiim iyo riyaad iyo mandiqadaas ayaa najdi loo yaqaanaa halkaa weyaan ya sheekh ha markii maka laga baxa dhanka muxu waxaa loogu baxayaa daaif xaggeeda loo bixi dhankaasa la aadi dhankaasa marka ay najdi najdiga marka laba najdi ayaa jirta najdigan soko ah hadda riyaad iyo mandiqadana iyo najdi alciraaq axaadiista marka fitanta kusoo aroortay culimada waxaa weyaan waxay la aadaan najdi alciraaq halkaas aada ay u tuuraan weyaan waayahay ayaga laftirkood inay wax kasoo gaarto waa laga yaaba <laughs> laftirkood inay wax kasoo gaarto baciid ma ahan laakiin najd alciraaq meesha hadda fidnada un iyo qalaaqisha aan ka dhammaanaynin ya ahl alciraaq ya ahl inshiqaaq wanifaaq inii araa ru-uusan qad aynacat eh, xaana kitaafuha markuu xajaaj lahaa ilaa maanta fidnada waysay u socotaa weligood marka muxuu ah waa un fidno taagan xiliyo ka kooban mooyane waa yahay eh, marka jaa waxaa yimid rajul baa yimid muxuu ahaa ilaa rasul u yimid sal slam min ahli najdin oo reer najdi ah thaa'ir ara'si madaxiisa uu kala tagsany madaxiisa ayaa aada u basaasan ma shanlaysna iskuma aadana boor ayaa ka muuqda timihiisa ayaa muxuu ahaa kala yaallo weyaan nasmac waxaan maqlaynaa dawiya sawtihi codkiisoo muxuu aada u dhawaaqa oona soo noqnoqoni ayaan maqlaynaa cod xoog badan oo soo noqnoqoni oo waxaa weeyaan eh, aanan la fahmaynin walaa nafhamu aanan fahmaynin maa yaquulu wuxuu leeyahay xataa danaa ilaa kasoo dhawaado fa idaa waaba isagoo huwa isaga yas'alu wax ka weydiina can islam islaamnimada islaamnimadu nabig wax ka weydinaya sal slam sharaa'ic alislaam iyo islaamnimada ayuu wax ka weydiinaya faqaala lahu rasul rasul wuxuu yiri sal slam khamsu salawaatin shan salaadood fi lyowmi waleyla habeenkii iyo maalintii ayaa lagaa rabaa qaala wuxuu yihi hal calaya hayrahun hal calaya dushaydii miyay ahaatay hayrahun ayaga kuwa aanan ahayn salaado kale miyaa liiga doonaa qaala wuxuu yihi laa maya ilaa an tatawaca inaad samafalato oo tatawuc la imaada mooyane wax farad oo lagaa doonaa ma jiraan oo shanta ahayn qaala wuxuu yihi wasiyaamu shahri ramadaana bisha ramadaan soonkeedana waa lagaa rabaa qaala wuxuu yihi hal calaya hayruhu ramadaanka waxaan ahayn mxu soddonka beri ama labaatan sagaalka beri waxaan ahayn oo mxu farad miyaa liiga doonaya qaal wuxuu yihi laa ilaa an tatawaca inaad sunna falato oo tatawuc la imaada mooyane wadakara lahu wuxuu u sheegay rasul rasulka sal slam azakaata zaka ayuu u sheegay qaala wuxuu yihi hal calaya hayruha zakadaas mxuu aha faradka xoolahayga waajibka ku noqonaysa waxaan ahayn miyaa liga rabaa qaal wuxuu yihi laa maya ilaa an tatawac inaad sunno falata mooyane ood samafal iyo sunna falasha la imaada mooyane fa adbara wuu dubur joodiyey uu noqday arajulu ninkii wahuwa isagan yaquul isagoole wallaahi allan ku dhaartay laa aziidu m kama kordhinaayo calaa hada kan lii sheegay walaa anqusu qadarkaasna kama yaraynayo mana ka kordhinaaya mana ka yaraynayo qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm aflaxa wuu liibaanay in sadaqa hadduu run sheega ayuu nabigeen sala allahu alayh waali wasalam xadiidka marka waxaa laga qaadanaya qofka faraaisha ilahi uu ku farad yeelay keligeed hadduu ku dhego ood xataa hal sunno ku darin laakiin sidii ahayd aad ula imaada in lagu jana gala ayaa laga qaadanaya weyaan laakiin yaa faraaishii mxu qabi tiri kara weyaan yaa sida ahayd mxu khushuuceedi la imaan kara yaa mxuu aha la imaan kara umaaniinadeedi yaa la imaan kara waqtigeeda ku ilaalinteedii soonka sidii oo kale yaa ka ilaalin kara allaqu warafath waxyaaba yaa ka ilaalin kara wahaakada marka waxaa weyaan sunnada way kabaysaa xadiidkan marka nabigeena sal slam wuxuu u sheegay saddex shay bas salaada u sheegay soona u sheegay zaka u sheegay laakiin jannana inuu ku helo ayuu sheegay nabigana sal l slam laba arrimood ay culimada ku sheegaan waxay yihahdeen marka iyada wa mxuu aha faraaisha islaamka intaas waa marka ay soo degtay qaar saasa yihahdeen laakiin xadiid cinda albukhaari ayaa waxaa ku sugan in nabigeena sala allahu alayh waali wasalam sharaxa lahu sharaa'ic alislaam wuxuu u sharxay nabigeena u baray wax alla w axkaamta islaamka o dhan ayuu nabiga baray sala allahu alayhi waali wasalam intaan tusaale ahaan ay ruwaad usoo qaateen lakiin riwaayada kale cadaynaysa inuu nabigeena sal l slam sharaa'icda islaamka oo dhan iyo axkaamta uu wada baray markaasaa wuxuu yidhi ninkii wuxuu ku khatimay kama kordhinayo mana ka nuqsaaminayo fardan lilaahi calaya shay-a farad aada ilaahay ugu leeyahy subxaanahu wa tacaala waxba kama naaqisinayo waxbana kuma kordhinayo ayuu yihi marka saddexda bas farad kastood alla ka rabay ayuu nabigana baray sala allahu alayhi waali wasalam waayo xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo kontonaad wa xadiis saxiixa qala imam nasai raxmatullah akhbarna qutayb ibn saciid qaala xadathana nuux ibnu qays nuux ibnu qays waxaa weeyaan waa hiqa nuux ibnu qays qays waa hiqa weeyaan waa yahay can khalid ibnu qays khalid ibnu qays ibnu rabax weeyaan alasdi waa saduuq can eh, waxaan hubinayaa ninka la yihahdo nuux hiqa niri soomahin eh, waan hubinaya insha allahu tacala nuux ibnu qays waan hubinaya ma maqbuul ba mise waa muxuu ahay saduuq mise waa hiqa waan hubinaya insha allahu tacaala qala imam nas aleh amtullah abarna qutayb ibn saciid qala xadathana nuux ibnu qays can khalid ibnu qays khalid ibnu qays rabax alasdi waa saduuqun yatashayac tashayuc ayaa lagu yara muxuu ahaa waa lagu farmuuqay can qataada ibnu dacamat saduus albasri hiqatun tabtan weyan anas ibn malik wuxuu ka wariyey khadimi rasuli lah sal slam radi allahu tan arda markii anas aada soo marta ficlan shucuur waxaa dareemaysaa yani ninkaas muhimadda u taagnay radia allahu taala arda toban sana ayuu nabigan u khidmaynayay markaasa wuxuu yihi weligay hadal arrin aan sameeyey maxadsaan u yeeshay ima dhihin aanan sameynin maxadsaan u yeeli weyda nabigeena ima ayuu yihi khuluqa nabigeena su tilmaama iyo nabigeena wuxuu la mari jiray ayaa kugu soo dhici marka markaasaas runtii aad waxaad dareemaysaa ikbaar iyo ijlaal iyo weyneyn sidoo kale muxuu axaadiista nabigeenu ka wari tirada iyo ay qabaan waa garan kartaan can anas malik wuxuu ka wariyey khaadima rasul lah sal slm qala wuxuu yihi sa'ala rajul nin baa wuxuu weydiiyey rasul rasulka alla weydiiyey faqala wuxu ya rasul rasulka allow kam iftarad allah alla intuu farad yeelay caza wajala calaa cibaadii addoomihiis korkooda oo min asalawaat salaadaha intuu ku farad qaala wuxuu yihi iftarad allahu alla wuxuu ku farad calaa cibaadii addoomihiisa salawaatin salaado khamsan ee shan ayuu ku farad qaala wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow hal qablahunna hal qablahunna hortood miyay aw bacdahunna gadaashood shay-an wax miyaa muxuu aha kala oo laiska rabaa jira waxbaa ka horeeya oo farad iyo wax farad ka dambay miyaa jira qaala wuxuu yihi iftarad allahu alla wuxuu farad yeelay calaa cibaadii addoomihiisa salawaatin khams shan salaadood ayuu rabbi ku farad faxalafa rajul ninka wuxuu ku dhaartay he laa yaziidu caleyhi inuusan ku kordhaynin shayan waxna walaa yanqusu minhu uusan ka naaqusaynin shayan waxna qaala rasul rasulka wuxu yri sal slm in sadaqa hadduu run sheega la yadkhulanna uu geli uu geli uu geli aljanata jannada ayuu geli nabig sala allahu alayh waali wasalam waayo xadiidka ama baabka shanaad baabu lbayca cala salawaati alkhams shan salaadood in bayca lisaga qaado oo nabigeena saxaabada bayca kaga qaaday ayuu baabkan u baabiyey xadiidka afar boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmatullah akhbarna camr ibn mansuur camr ibn mansuur haddii aad maqasho alimaam anasa-i keligii ayaa asxaab alkutub eh, mxuu ahaa iyo macaajimta iyo masaanida inta badan eh, intooda badan keligii ayaa mxuha soo saaray weyaan usuusha kutubta ah camr ibn mansuur nin kale oo wax ka weri lama hayo weyaan waana hiqatun xaafid qaala xadathna abu mushir abu mushir waa cabdilacla alghasani dimishqi waa hiqatun thabt qala xadathana saciid ibn cabdilcaziiz atanuki waya dimishqi waa hiqatun imaamu sawaahu imaam axmed bilawsaaci laakinahu ikhtalata fi aakhirihi ninka isaga waa hiqa waa imaam alimaam axmed wuxuu la barbar dhigay abu camr alawsaaci ayuu la barbar dhigay imaam ahli shaam ayuu la barbar dhigay yani meel adag ayuu gaarsiiyey qaarna may way ka yara hoos mariyeen qaarna way ka yara hoos mariyeen laakin aakhiru cumrihi ikhtilaat ayaa ku dhacay oo isku darsamay weyaan waayahay hahay xadathana sacid bn ayaa noo waramay an rabicata ibn yaziid adimishqi hiqat cabid weyaan can abi idriis khawlani abu idriis khawlani magaciisa waa caaid ibn cabdillaahi ninka isaga waxaa wey waa mukhadram yani nabiga xilligiisa ayuu dhashay weyaan isagoo nabiga nool alayh slat slam can abi muslim khawlani abi muslim khawlani isna waxaa weeyaan eh, magaciisa waxaa la yihahdaa cabdullah ibnu thuwab ayaa la thuwab aw cabdullahi ibnu athwaaq labadaba waa la yihahdaa waa hiqa caabid a waa reesham nabigeena sal allahu alayh wali slam zamankiisii markuu khaasatan nabigeena calayhi salaatu wasalaam aakhir cumrihi gabagabadii cumrigiisa uu joogay ayuu marka wuxuu kasoo haajiray ahl ard alyemen ayuu halkaasu ka yimid halkaasu ka yimid markuu muxuu ahaa ka yimid nabigeena calayhi sala slam kuma soo gaarin nabigeena kuma soo gaarin nabigeenoo dhintay ayuu imaaday sayid mxu abubakar ayuu la kulmay qiso cajiib ayaa qabsatay o ninka la yidhaahdo nin la dhihi jiray alaswad ibnu qays thalximaar la dhihi jiray oo nabinimo sheegtay oo meesha la yihahdo mxuu ahaa yeman kasoo baxay ayaa abu muslim inuu islaamay maqlay wuu u yeeray marka nin adagna wuu ahaayo dagaal badanoo ciidamo haysto markaasaa wuxuu yidhi inaan rasuulka alla ah miiqiraysaa mxuu ahaa arrintaa waxaa soo warina alimaam ibn sacd ayaa soo warina fii tabaqaatihi ayuu kusoo kusoo saaray wuxuu yihi mi rumaynaysaa ma rumaysantaha inaan mxuu rasuul alla ahay markaasa wuxuu yihi maya markaasu wuxuu yihi ma qiraysaa inaad nabi maxamed sal ll rasuul alla yah kii nabinimada sheegtaa dhihi markaasa wuxuu yihi nacam ha markaasa wuxuu yihi dab ha la shido dab baa la shiday dabkii ayaa lagu tuuray dabkii ayaa lagu tuuray dabkii isagaa waxba kama dhibin ilahi baa ka badbaaday subxaana wa tacaala isagoo socdo ayuu marka mxu lugihiis ugu yimisay abubakr radi allahu taan arda ibn sacd ayaa fi tabaqaati kusoo saaray marka markaasa wuxuu leeyahay sida abubakr radia allahu ta arda ilaahay baa mahadla subxaanahu watacaala inuu ummadda nebi maxamed dhexdeeda aan indhahayga saara nin sidii nabi ibraahim loo cadaabay loo cadaabay oo muxuu ahaa arrintii nabi ibraahim lagu sameyey lagu sameeyey kadibna ilahay uu badbaadiyay subxaanahu watacaala abi muslim khawlani waa ninka raximah llah raxmatan waasica qal akhbarni waxa igu warramay alxabiib alamiin ninka aan jeclaa oona ammaanada badnaa cawf ibn malik alashjaci waa saxaabiga jaliilka ahaa ayaa ii sheegay ayuu yihi qaala wuxuu yihi kunaa waxaan ahayn cinda rasul rasulka ayaan jognay sal slam faqaala wuxuu yihi alaa tubaayicuuna rasuula rasuulka alla maad la ballantaan ood bayca la gashaan weyaan faradadaha halaaa maraat saddex jeer ayuu nabiga sal l slam yihi alaa tubaayicuuna rasuul allah alaa tubaayicuuna rasuula allah alaa tubaayicuuna rasuulallah saasuu nabigeena yihi sal allahu alayhi waali wasalam faqadamnaa waxaan hormarinay soo dhiibnay aydiyanaa gacmahanaga fabaayacnahu nabiga ayaan bayca iyo ballan la galnay faqulnaa waxaan yii ya rasul rasulka allow qad baayacnaaka baycan kula galnay facalaama ee eh, maxaan kugula bayacnaa baycada diyaaran la nahay maxaan muxuu ahaa aan kugula ballanaa qaala wuxuu yihi calaa an tacbud llah alla weyn aad caabudaan subxaana watacaala wa an laa tushrikuu bihi shayan waxbana alla la wadaajinin iyo wasalawaat alkhams shan salaadood wa asara nabiga hoos wuxuu dhigay eh, sala allahu alay slam kalimatan kalima khafiyatan qarsoon ayuu nabiga hoos udhigay sal slm muxuu yihi an laa tas'alu nnaas dadka inaad waxba weydiisanin ayuu nabiga muxuu ahaa ballanta uu naga qaaday kamid ahayd hoos buu dhig dadkan waxba ha weydiisan saasuu nabig yiri sala allahu alayhi waalihi wasalam marka saddexdaas qodob waa saddex qodobo runtii aada iyo aada muhiim u ah alla caabuditaankiis waxbana aan lala wadaajinin ilaahana waafaji subxaanau watacaala tan labaadna shan salaadood inaan oogna oo waxaa weeyaan sideeda u gudana tan saddexaadna bini aadanka wixii gacmahooda ku jiro sandareertada iyo waxaa weeyaan dhusuqa inaanan muxuu ahay u hanqaltaagin waxbana aan weydiisanin intaas qofka haddii laga helo waxaa weeyaan baycadaas iyada ah insha allahu tacala isagana qeyb uu ka galay baab almuxaafada cala asalawaati alkhams shan salaadood in la xifdiyo la ilaaliyo ayuu baabkan u baab yahay shan salaadood in la ilaaliyo la xifdiyo la tukado xilligoodii iyo tumaaniinadoodii iyo rukuucdoodii iyo sujuuddoodii iyo niyadoodii iyo ikhlaaskoodii iyo itibaacoodii in lala imaado ayuu baabkan u baab xadiidka afar boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai aleh raxmatulah akhbarna qutayb ibn saciid ibn jamil ibn arif albaqlani hiqatun thabt can malik ibn anas abd alhijra can yaxya ibn saciid alansaari weeyaan alanصari wa hiqat thabt xuja can muxamed ibn yaxya ibn xabaan wa hiqat faqih can ibn muxayris cabdullaahi aljumaxi ayaa la yihahdaa waa reer maka hiqatun cabid wuxuu geeriyooday sagaal iyo sagaashanka jir nabigeen sala allahu aleyh wasalam ana rajula nin oo ree min bani kinaana reer bani kinaana ah yudcaa la yihahdaa almukhdaji mukhdaji ayaa la yihahdaa mukhdaji ayaa la yihahdaa qoli ayaa loo nisbeeya samica wuxuu maqlay ninkaas maqbuul weeyaan mukhdajigaas sami wuxuu maqlay rajulin buu maqlay bishaami shaam jooga ayuu ka maqlay yuknaa lagu naaneeyo ama kunyadiisa ay tahay aba muxamedin la yihahda alansaari asaxaabi weyaan abuu muxamedkaas waa reer ansaareed waa saxaabi jaliilah laba magac ayaa lagu kala sheegaa qaarna mascuud bay ku sheegeen qaarna qays bay ku sheegeen abuu maxamedkaas yaquul isagoo ayuu maqlay alwitru witrka waajibun salaada salaatuleilka witrka in la tukado waa waajib weyaan qaala almukhdaji wuxuu yidhi faruxtu waxaan aaday marka hadalka ayuu koleyba aada u qaadan waayey faruxtu waxaan aaday ilaa cubaada ibnu saamit cubaada ibnu saamit waa raggii ree ansaareed oo ree khasraj waa diintan raggi ay garabkooda garbahooda iyo dhiigooda iyo maalkooda iyo daartooda ay ku istaagtay radia allahu tacala ardahum alaws walkhasraj nimankaas diinta waxay kuleeyihiin waxaa weeyaan xaq gooni ay kuleeyihiin muslimiinta xaq gooni ay kuleeyihiin nabigeenana sala allahu alayh waali w uu ka dardaarmay wuxuu yihi dadku way badan doonaan ansaarna waa yeeran doontaan waxaa weeyaan ansaar hala karaamay ansaar halaga laga ansaar hala dhaqaalayo ayuu nabigeena ku dardaarmay sala allahu alayhi waalihi wasalam weliba nabigeena wuxuu sheegay koodii xataa muxuu aha gaf aad ka dhaca ha laga indhalaabo kii wanaag la imaadan halaga aqbalo saas ayuu nabigeena ku dardaarmay sala allahu alayh waali wasalam waxay nabiga la mareen kulli baad garanaysaan inta yacni difaaca nabigeena sal allahu alayhi waali wasalam maalinta uxud wiilashii ree ansaareed oo muxuu ahaa dalxa ibni cubaydillah markuu nabig difacay sal l slam yani hortiisa kow kana imaaday kow waa ku shahiidi nabigu difaacaya kow uu ku shahiidi kanaa ku shahiidi kanaa ku shahidi kanaa ku shahid kanaa hakada lama tirin karaan radiallahu taa ardahum xoolahoodi inay la qaybsan saxaabadii inay muxuu ahay la qaybsan daartoodii waad garan kartaan marka xaalad waxay ahayd runtii taathiir badan lah marka raggaas in loo ogaado fadligooda weyaan cubadat bni saamit raggaas ayuu ahaa faruxtu waxaan aaday marka ilaa cubadat bni saamit ayaan aaday factaradtu lahu waxaan u banbaxay wa huwa isagana raaixun ila masjid sa usocda ayaan mxuu aha jidka u istaagay fa akhbartu waxaan u sheegay biladii arrinkii qaala uu yiri abu maxamed alansaari ninkii ree ansaareed oo abu maxamed ahaa saxaabiga wuxuu yihi ayaan u sheegay faqaala cubaadatu wuxuu yihi kadaba abu maxamedin abu maxamed ayuu sheegay yacni kadabada waxaa weeye macnaheeda yani wuu gafay weyaan samictu waxaan ka maqla rasul an ka maqla sal slam yaqul isagoo kadabadaas caaisha ayaa adeegsatay xataa dhowr jeer waad soo marteen ama waan soo marnay kadaba ibnu cumar iyadoola yani akhطaa weyaan waa gafay weyaan kadibkii mxuu ahaa camdig ah ma ahan qofka markuu mxuu ahaa gafana been ayuu mxuuaha laga yaabaa inuu sheego gaf uu ku sheego marka kadibka amaba qofka markuu been ay ka dhacdo marna uu qastaya marna waxaa weyaan way la noqoni oo waxaa weyaan khata ugu dhacaya marka khaطa kada bimacnaa akhطaa weyaan halkan hadalka caaisha ay laheyd akhطa marka ay ayna waa lamid kadaba weyaan waaye faruxtu waxaan aaday ilaa cawaad bni saamitin faactararta lahu waxaan u istaagay jidkii wahuwa raayixun ila lmasjid masjidka isagoo mxu u socda faakbartu waxaan u biladii arrinkii qaala u yidhi abu maxamedin uu yidhi qaala cubaadatu wuxuu yidhi kadaba abu maxamedin abu maxamed been ayuu sheegay yacni wuu gafay weyaan samictu waxaan ka maqlay rasulla ka maqlay sal sl qul isagoo la khams salawaatan shan salaadood katabahuna allah alweyne ayaa ku farday alcibaad addoomaha man jaa bihina qofka la yimaada walam yudayicaan ka dayacin minhuna xaggooda shayan waxna istikfaafan bixaqihina xaqooda isagoo fududaysani kaana la waxaa u sugnaaday allahi alla weynaagtii cahdun amaan iyo badbaado an yudkilahu inuu geliy aljanata jannada iyo ballan ayaa usugnaatay weyaan waman lam yati qofkaan la imaanin bihina salaadaha falaysa lahu uma sugnaan cind allah alaweyne agtii cahdun ballan ma lahan weyaan iyo badbaado in shaa allah hadduu doono cadabahu alla wuu cadaabaya wain sha hadduu doono adkhalahu ljana janna ayuu geliya weyaan nasal allah aljana wanacuudu bihi min naar baabka toddobaad fadlu salawaati alkhams shan salaadood fadliga ay baabkan u baabiya xadiidka afar boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai alي raxmat llah abarna qutayba ibn sacid qala xadana leyth ibn sacd can ibn hadi ibn hadi waa yazid ibn cabdillahi leythi hiqat muktir weyaan can muxamed ibn ibrahim ayuu ka wariyey ataymi waa hiqat lahu afraad xadiis uu la gooni noqday ayuu leeyahy boqol iyo labatanka jir nabigan ayuu dhintay can abi salamat ibn cabdiraxmaan waa hiqat muktir afar iyo sagaashanka jir nabigan ayuu dhintay can abi hurayrata wuxuu ka wariyey cabdiraxman sakhr dawsi rawat islam radi allahu taala arda can baqiyati rawaati islam qaala wuxuu yihi abu hurayra wuxuu yihi ana rasul sl sl qala wuxuu yihi rasuulkeena ara bal ka warrama low ana nahran adlow ana nahran webi haddii bibaabi axadikum midkiin albaabkiisa oo u ahaaday yaktasil uu ka qabaysta minhu xaggiisa kula yawmin maalin la arka khamsa maraatin shan jeer hal yabqa miyuu hari min daranihi wasakdiisa shayn waxna ma ka haraysaa qaala waxaa yihi laa yabqa kama haray min daranihi wasakdiisa shayn waxma kama haraysa qofka haddii aad gurigiisa hortiisa webi mara oo maalinta shan jeer uu ka qabaysta wax wasakdiisa ku hara lama arko qaala wuxuu yihi fakadalika sidaasoo kale ay ahaadeen milu fakadalika kaasoo kale milu fakadalika sidoo kale mathalu salawaati alkhams shanta salaadood mathalkooda iyo tusaalahooda iyo noocooda waa sidaa weeyaan yamxullah alweyne ayaa ku tirtira bihina ayaga alkhataaya gafafka ku baabi weeyaan baabka sideedaad baablxukm marka xadiidkaas wuxuu caddaynayaa shanta salaadood iyo fadliga ay leeyihiin iyo dembiyada aan habeen imaanan mxu dhex dabaalanayna oo nooc walbala oo mid carabla oo mid qalbila oo mid ximinla oo mid nooc walbala mid mxu alla aan ka mid biniaadamka laga galaa ilaahay subxaana watacala dembiyada wuxuu ku dhaafa inay kamid yihiin ayaa nabigeena cadayna sala allahu aley wasalam ta biniaadamkana waxay u baahan tahay in mxuu ahaa taxalul laga sameeyo baabulxukmi xukun baabu baabu baabulxukmi xugun la xukum ayuu baabkan u baabiya fi taariki salaa qofka taariku ah xugun la saaro ayuu baabkan u baabiya weyaan ma galba ma muslimba xadiidka afar boqol iyo saddex iyo lixdanaad wa xadis saxiixa qaal imam nasaali raxmatullah akhbarna xusein ibnu xurayta ayaa noo warramay alkhuzaaci waa hiqa qala wuxu yhi anbana alfadl ibnu muusa ayaa noo warramay fadl ibnu muusa oo ashaybani almarwsi weeyaan hiqatun rubama aqraba qaraa'ib inuu la imaado ayaa mararka qaar laga yaabaa fadligaas an xusein ibnu waaqid almarwasi hiqatun lahu awhaam wuxuu geeriyooda boqol iyo sagaal iyo kontonka jir nabigeen sal alla slam ismoodsiina ayuu leeyahay laakin waa hiqa can cabdillahi ibni burayda ibnu xusayb ibnu xusayb alaslami saxaabigii la dhihi jiray burayd ibn xusayb ayaa dhalay wayaan cabdullahigaas waa an can abihi abihi wuxuu ka wariyey burayda ibn xusayb alaslami saxaabi jaliilka ah wuxuu geeriyooday saddex iyo lixdan ka jir nabigeena sal allah alay slam qaala wuxuu yihi saxaabigaas burayda qaala rasul rasulka wuxu yihi sal slam ina alcahda ballanta iyo amaanka aladi kaasoo baynana anaga dhexda anaga iyo baynahum ayaga udhexeeya asalaata weyaan cahdigan marka meeshaan yani amaan weyaan amaanka iyo badbaadada annaga aan siinayno dadka iyo anaga noo dhexeeyo alcahdu ina alcahda balanta aladii ballantaasoo baynana anaga dhexdanaga wa baynahum dadka dhexdooda had asalaatu salaad weeyaan faman taraka qofkii salaada isaga taga faqad kafara wuu gaaloobay saasuu nabigan cadayna sala allahu alayhi waali wasalam cahdigan marka ammaan waxaa weeyaan umirtu an qaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah ana muxamada rasuullah wa yuqiimu salaa sooma ahayn marka cahdiga kaas weeyaan fa facaluu dalika casuu minii dimaahum wa amwaalahum sooma ahayn cahdiga dhankaas weeyaan tan marka qofk hadii marba salaadii ilaahay u tukada waa qof muslima lakiin qofkii hadduu salaada ka taga nabigu wuxuu cadaynaa sal sl inuu gaaloobay gaalnimada culimada marka waa isku hayaan oo hal huwa alkufru almukhriju min almilla ma gaalnimadii caadigaheed oo islaamnimada qof bixinaysaya mise waxaa weeyaan kufrun duuna kufrin waa kufri ka sokeeya kufri kale oo yani kufru asqar miya culimadu waa isku hayaan lidalika arrinkaas iyagoo ka duulaan ayaa culimada qaar waxaa weeyaan gaalnimo ay ku xukumayaan qofka taariku qaarna waay waxaa weeyaan leeyihiin maya ee waxaa weeyaan gaalnimo ma ahane waa dembi aada u weyn oo kabiiro ahay leeyihiin laakiin waxay labada isku waafaqsan yihiin qofka taaruku salaadka ah in waxaa weeyaan eh, oo weliba salaada markuu ka taga eh, juxuud iyo diidmo uga taga inuu gaaloobi waa isku waafaqsan yihiin waxaa kaloo isku waafaqsan yihiin qofka taaruku salaadka in yuqtal in la dilana isku waafaqsan yihiin laakiin qatliga la isku hayaa oo ma kufri ayaa loo dilayaa oo qubuurta gaalada lagu ridi mise waxaa cisyaan iyo macsiyo ayaa loo dilaya iyo xad baa loo dili oo waxaa wey qubuurta muslimiinta lagu dari inta ayaa la isku hayaa weyaan waayahay marka salaada booska ay joogto boog sahlan ma ahan weyaan xadidka afar boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadid saxiix qala imam nasai akhbarna waxaa noo waray axmed ibn xarb almawsili waa hiqa saduq cafwan saduq weyaan waa ree mawsil waa ree ciraaq qala wuxu yhi xaddatana waxaa noo waray maxamed ibn rabica alkilaabi waa saduq ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj weyaan hiqatun faqiihun faadil laakinahu yursilu wayudalis labada cudur buu qabaa irsaalna wuu la imaanay tadliisna wuu la imaanay lakin waa hiqatun faadilun faqiih waa yahay can abi zubayr abi zubayr maxamed muslim tadrus weeyaan waa saduq yudalis qala wuxuu yihi qaala wuxuu yihi amaba wuxuu ka wariyey can jabir bn cabdillah radi allahu ta anuma qala wuxu yhi jabir bn abdillah qala rasul rasulka wuxu yhi sal slam laysa mahanin bayna alcabdi addoonka dhexdiisa wa bayna alkufri gaalnimada wax u dhexay ma lahan ilaa tarku salaa salaad inu isaga taga mooyan haduu qofka salaada ka taga khalaas weeyaan baddaas ayuu ku dhacayaa albaabkaas ayuu muxua ka geli weeyaan marka waan sheegnay kufriga asaga nooca marka loola aadaa waan sheegnay weeyaan xadiidka ama baabka sagaalaad baabu lmuxaasaba cala asala salaadii in laiskula xisaabtamo ayuu baabkan ubaabya weyaan salaad in laiskula xisaabtamo ayuu baabkan ubaab yahay ama maalinta qiyaama in laisku xisaabin doono ayuu baabkan ubaab yahay yani qofka waxyaabaha ugu horeeya lagu xisaabin doono inay salaada tahay ayuu baabkan ubaab yahay baabmuxaasaba isku xisaabitaan lasku xisaabiya ala salaad salaad lasku xisaabiya baabkan ubaabiya xadidka afar boqol iyo shan iyo lixdanaad xadii saxiix qaali imam nasai raxmatullah akhbarna abu daawuud ayaa noo warramay sulayman ibnu sayf atai alxaraani mawlaahum hahay hiqatun xaafid weyaan qaala wuxuu yihi xadathana haaruun haarun ibn ismaaciil wey alkhazaaz ninkaas isna waa hiqatun wuxuu geeriyooday laba boqol iyo lixdanka hijra nabigeena laba boqol iyo lix hijrada nabigeena sal ll ly slam qala wuxu xadathana hamaam hamaam ibnu yaxya alcawdi weeyaan waa hiqatun rubama wahim ismoodsiin ayuu marar qaar inuu kudhac laga yaabaa can qataada ibnu dacawat saduus albasri waxaa weya hiqatun thabt mararka qaarna waxaa weeyaan wuxuu ku dhacaa tadriis an xasankaas ibnu abi lxasan albasri weeyaan alimaam alxuja can xurayth ibnu qabisa xurays xurayth ibnu qabisa eh, waxaa la yidhahdaa sidoo kale waxaa la hormaraya qubaysaha qabisa ibnu xurayth ayaa la yihahda qabisa ibnu xurayth hadda waxaa noo qoran xurayth ibnu qabisa waa sida ayadana sida muxuu ahaay eh, ashharka oo aadka loo yaqaano eh, qabisa ibnu xurayth ayaa aada loo yaqaana xurayth ibn qabisana waa la dhaha waalisdabamariya saduuq wey wuxuu geeriyooda boqol iyo todoba iyo lixdanka jir nabigana sal alla slam qaala wuxuu yihi qadimtu lmadiina magaalada madiina ayaan soo galay qaala wuxuu yidhi faqultu qaala wuxuu yihi qadimtu madinata magalada madina ayaan soo galay qaala wuxuu yihi isaga laftiris qultu waxaan idhi allahuma alla yasir iyasir lii aniga ii fududay jaliisan qof aan la fariisto saalixan ee suuban oon weheshado oon cilmi ka qaato oon ka faa'iidaysto magaalada madiina cilmigaa loo soo doonan jiray marka qof jaliis aan la fariisto oo waxaaway cilmiga aan ka qaato oo caalima oo diinta ilaahay subxana wa tacala aan ka barto ilahay iyasir weyaan fajalastu waxaan fariistay ilaa abi hurayra abi hurayra meeshu uu cilmiga dadku baraya ayaan tagay radi allahu tan arda qaala wuxuu yihi faqultu waxaan idhi inii aniga dacwtu llaha alweyne ayaan baryay caza wajala an yuasira lii inuu yasiro jaliisan midaan la fariisto saalixan ee suuban ayaan ilaahay baryay subxana watacaala ee faxadinii isheeg bixadiiin xadiid samictu aad ka maqashay min rasul rasulka sal sl ad ka maqashay lacala waxaa dhici karta allah alweyne yanfacunii inuu anfaca bihi xadiidkaas weyaan qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay rasul baan ka maqlay sl qul isagoo le ina awala maa yuxaasabu calayhi alcabdu yowma alqiyaama ina awala maa shay u horeeya yuxaasabu lagu xisaaba bihi isaga alcabdu adoonka bisalaatihi salaadiisa weyaan badaas waa zaa-ida ina awala maa yuxaasabu calayhi cabdu bihi lcabdu salaatahu salaatuhu weyaan ina awala maa yuxaasabu bihi lcabdu salaatuhu weyaan marka waxay noqonaysaa inadii khabarkeedii ayuu noqonayaa salaatuhudaas ina awala maa shay u horeeya yuxaasaba lagu xisaab bihi isaga alcabdu adoonka salaatuhu weyaan bisalaatidaba waa zaa-ida fa haddii ay muxuu ahaa suubata salaadii faqad aflaxa wuu liibaanay wa waana najaxay waa guuleystay weyaan wain fasadat haddii ay mxuah salaada fasaado oo salaad mxuu a dhamaystirnayn la helo ama salaad aan ikhlaas layn la helo nasal alla salama alcaafiya faqad khaaba wuu hoogay wa khasira qofku wuu khasaaray weeyaan qaala hamaam wuxuu yihi ibnu munabih weyaan laa adri ma ogi hada kalaam kalaamkan hadalkan soo socda inta hore waa nabigeena yihi sal slm hadal ma lahan hada hadalka soo socda min kalaami qataada qataada ibnu dacamat saduusi basri oo muxuua raawig ahaa hadalkiisa miyaa mise aw min ariwaayati ama riwaayada nabigeena ala sl slam laga wari miyaa ma garanay ayuu yihi muxuu marka yihi fain intaqada ama fain intaqasa hadduu ka nuqsaamo min fariidatihi faradkiisa shay shay hadduu ka nuqsaamo qaala wuxuu yihi alla ama allo wuxuu dhihi unduru fiiriya oo baara hal licabdi addoonkayg miyay usugnaaday usugnaaday min taawuc mxuu ahaa tatawuca oo sunna falasho ah oo cibaado istixbaab iyo sunnanimo u samaystay oo salaada inuu le kale u eega fa yukamalu bihi waa lagu dhamaystiri maa naqasa wixii ka naaqusay min alfaridi faradka wixii ka naaqusay ayaa marka loogu dhamaystiri uma kadibna yakuunu wuxuu ahaadaa saa'iru camali camalkiisa inta soo hartayna calaa naxwi dalika sida hadda salaada loo muxua dhigay oo waxaa weeyaan faradka loo xisaabiyey marka la xisaabiyey haddii ay kaamil noqota liibaan iyo iyo guul qofka uu heli haddii waxaa weyaan ay naaqis noqotona la yihahda bal sunna loo barbaaro ha loo doona haddii sunadii muxuu ahaa la helana looga kabo looga saasaysa mxuu aha acmaash ay noqonayaan saas ayuu yihi weyaan waa yahay abulcawaam ninka abulcawaam la yihahdo ayaa habka aad muxuu ahaa u weri riwaayada ku khilaafay weyaan xadidka afar boqol iyo lix iyo lixdanaad wa saxiixa qaala imam nas aleh raxmat akhbarna abu daawuud ayaa noo warramid abu dawud soo marnay waa sulaymaan ibnu sayf atai waa hiqatun xaafid qala wuxuu yihi xadathana shucayb yacni ibnu bayaan ibnu ziyaad ibnu maymuun weyaan aad buu ugu abtiriyey ya ninka asagao saduuqun yukhtiu infarada bihi nasa imam nasaa-i keligiisa muxuu ah ka wariyey waa saduuq oona gaf ku dhaca mararka qaar weyaan shucaybkaas eh, qaala wuxuu yihi shucayb kataba wuxuu qoray cali bn madini qaala wuxuu yihi kataba caliy bn madini almadini ayaa canhu isaga xaggiisa ka qoray oo muxuu yihi akhbarnaa waxaa noo warramay abalcawaam ninka abalcawaam la yihahda cimraan ibnu daawar daawara aya daawara cimraan ibnu daawara alqataan wey albasri saduuqun yahim wahmi ayuu ku dhacay ismoodsiin can qataada ayuu ka wariyey qataada ibnu dacama saduus basri alxasan ibnu ziyaad ayaa meeshaan qoran xasan ibnu ziyaad meeshaan qoran sax ma ahan nusakd oo dhanna sida iyada ayaa ku taallo saxna ma ahan xasan eh, ibn abiاlxasan albasri weeyaan xasan ibn abiاlxasan albasri weeyaan maxaa yeelay xasan ibn ziyaad nin la yidhaahda asxaabu اlkutub sita haba yaraatee wax ay ka wariyeen lama arko bukhaari muslim abu dawuud tirmidi nisaa-i ibn maaja intaba nin la yidhah xasan ibn ziyaad waxay ka wariyeen lama arko see lagu ogaada waxaa lagu ogaanayaa kutub mxuu aha alkutub sita raggoodao dhan taqriibka ay ku yeelaan tahdiib tahdiibka ay ku yeelaan tahdiib kamaalka ku yeelaan yani waa rag la wada yaqaano weyaan meesh mxuu aha rag la wada yaqaano weyaan marka xasan ibnu ziyaad in la yihahdo kamid maaha marka xasankan can xasan qataada uu ka warina waxaa weyaan xasan albasri weyaan raximah llah waraxima qataada wabaqiyat ruwaat can abi raafic wuxuu ka wariyey abi raafic wuxuu ka wariyey raximah llah can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu ta arda ana nabiya nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam qaala wuxuu yihi nabigeena ina awala maa shaykan u hore yuxaasaba lagu xisaaba bihi isaga alcabdu yowma alqiyaamati maalinta qiyaama salaatuhu salaadiisa weeyaan badiyo maqan waan ujeedaan marka oo muxuu ahay muxuu ahay khabarkii toos salaatuhu weeyaan waa aragtaan marka badaa zaaid ay ahayd fain wajida fain wujidat haddii la helo taamatan iyadoo taama kutibat waa la qorayaa taamatan iyadoo taam ayaa loo qori salaadii wain kaana hadduu ahaada intuqisa mid laga dhimay minhaa shay wax laga dhimay oo laga naaqisay oona lala imaanin qaala wuxuu yihi unduruu alla wuxuu dhihi unduruu eega fiiriya hal tajiduuna lahu miyaad u helaysaan min tatawucin wax sunna ah ina allaha laa yadlimu nnaasa shay-a weyaan ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa iyo waxaa dadka waxba kama dulmiyo hal tajiduuna lahu miyaad u helaysaan min tatawuc wax sunna ah oo sunna ood la imaaday yukamilu lahu yukamilu u dhamaystiro lahu isaga maa dayaca wuxuu dayacay min fariidatin oo farad ah min tatawucihi muxuu aha sunafalkiisa looga muxuu ah kamila miyaad uheleysaan uma kadibna haddii loo helo dabcan waa la gelin xadiidka hore ayaa cadeeye hay uma intaa kadibna saa'ir lacmaali acmaash intooda soo hartayna tajri waxay ku soconaysa ku dareereysaa calaa xasabi dalika sidaas kale oo faradka in la xisaabiyo hadduu kaamil noqdo ahlan wasahlan hadduu kaamil noqon waayana sunna loo barbaaro ayaa waxa ku soconayaan wayan salaadii soonkii zakadii xajkii acmaash kale birlwaalideynka dhan walba xadiidka afar boqol iyo todoba iyo lixdanaad waa xadii saxiix qaal imam nasari raxmatullah akhbarna isxaq ibn ibrahim alxandali qala wuxuu yihi xadathana xandali ibnu rahwey waa hiqatun habtan xuja imaam axmed ay isku martabo taqriiban isku dhow yihiin qala wuxu xadathana nadr ibnu shumayl almazini wa hiqatun habtun naziir marw ree marw ayuu ahaa maa waraaa nahr qala wuxuu yihi ambana waxaa noo maxamed ibnu salm albasri hiqatun cabid weeyaan waan soo marnay in waxaa weeyaan nawca ma far yar ay ku godan tahay xaaladaha qaar an azraq ibnu qays alxarithi hiqatun boqol iyo labaatan ka jir nabigan yiri sal slam can yaxya ibnu yacmur yaxya ibnu yacmar waxaa weeyaan eh, waa hiqa hahay hiqa laakinahu eh, irsaal ayaa lagu sheegaa xagga fasaxadan aad bu ugu ficnaan jiray can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu tan arda an rasul lah wuxu ka wary sal sl qal rsulkena wuxuu yihi awalu maa shay kan u horay yuxasabu lagu xisaaba bihi isaga alcabdu adoonka salaatuhu salaadiisa weeyaan fa in kaana hadduu ahaade akmalahaa mid kamilay aha jawaabti awe ay qubilat waa la aqbalaya weyaan waa la aqbalaya wailaa hadduusan kamilinna ay in lam yukmila hadduusan kamilin qaala allah alyn wuxuu dhihi caza wajal unduruu eega licabdi addoonkayga min tatawucin wax sunafal u eega weeyaan unduruu licabdi addoonkayga u firfiriy u barbaara min tatawuc wax sunafala fain wujida lahu haddii loo hela tatawucun sunafal qaala wuxuu yihi rabbi subxaana watacaala akmiluu bihi lfariida faradki wixii ka dhina ugu buuxiya ayuu rabbigeena muxuu ahay amarkaa bixinaa subxaana wa tacaala wajala fi culaah arxam araaximiin allahuma arxamna biraxmatika alatii wasacat kula shay baabu thawaabi man aqaama salaa qof salaada aqimo ama salaada toosiyo thawaabta ilahy yuu baabkan u baab yahay baabu thawaabi man aqaama asala salaadii ilaahay qofki toosiyey oo hagaajiyo thawaabta ilahy yuu baabkan ubaab yahy xadidka afar boqol iyo sideed iyo lixdan xadis saxiix qaala imam nasari raxmatullah akhbarna moxamed ibn cuthmaan ibnu abi safwan athaqafi waa ree bani thaqiif waa niminka ree daaif weyaan hiqatun weyaan waana ree basra akhiirka dambe qala wuxu xadathana bahzi ibnu usayd bahzi ibnu asad alcami weyaan hiqatun thabtun wuxuu geeriyooda labada boqol hijra nabigeena sal l slm bahzigaas qal xadana waxaana warama shucba ibn xajaaj waa imamka atqanin qalu xadana maxamed ibn cuhmaan ibn cabdilah maxamed ibn cuhmaan ibn cabdilah waa hiqa wa abuuhu aabihin waa noo waramay cuhmaan ibn cabdilah labadaba waxay u warameen shucbay u warameen wiilkii aabihiiba waana hiqa labadaba anahumaa iyaga samica waxay maqleen muusa ibnu alxa ay ka maqleen ninka la yihahdo waa hiqatun faqiih zamanka nabigan ayuu dhashay sal slam nabigana muusan arkin iyo xadiis isagoo ka warramay can abi ayuub abi ayuub alansaari saxaabi jaliilka ah khaalid ibn zayd ibnu kulayb ayaa la yihahdaa abu ayb ansari magaciisa waa khaalid ibnu zayd ibnu kulayb waa ree ansaareed ana rajulanba qala wuxu ya rasu rasuulka allow akhbirnii iga waran ama ii sheeg bicamalin camal oo yudkhilnii igeliyo aljanata jannada faqala rasul lla wu sl slm tacbud llaha alweyna caabudi walaa tushriku lama wadaajinaysid bihi asaga shayan waxna lama wadaajinaysid wa salaat salaada ayaad ogeysaa wa tu'ti zakada ayaad bixinaysaa wa raxima raximka ayaad xarinaysaa darhaa hasha hogaankeeda da ama kahor leexa weyaan kaanahu waaba isagoo nabigeena kaana hada calaa raaxilatihi gaadiidkiisa riwaayo kale cadaynaysa ninkaas nabiga ayuu ubanbaxay sal alla ly slam markaasaa waxaa weeyaan intuu dhab ku yidhi ayaa wuxuu yihi nabigo gaadiid saaran wuxuu yihi nabi allow camal jannada igeliyo isheeg weyaan markaasa nabigeena wuxuu kula dardaarmay cibaado alle shirki la-aan salaada oo la ogo si fiican zakada oo la bixiyo raximta oo la xariiriya markaas intaas hadii aad samaysa jannada waad gelaysaa weyaan markaas hashi ka hor leexa ayuu nabiga ku yihi sala allahu alay w xadiidka ama baabka baabu cadadi salaat duhri salaada duhur cadadkeeda fi lxadar qofka markuu mxua ah magaaladiis joogo oo negi uu yahay ayuu baabkan u baab waay xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo lixdanaad xadii saxiix qaala imam nasari raxmatullah akhbarna qutayba qaala xadathana sufyaan can ibn munkadir wa maxamed ibn munkadir waa hiqat fadil wa ibrahim ibn maysar atai uma almaki hiqatun xaafid wain qaala samica am anahuma ayaga samica waxay ka maqleen anas ibn malikin ayay ka maqleen radi allahu ta arda qala wuxuu yihi sallaytu waxaan la tukaday maca nabiy nabigaan la tukaday sal slam aduhra salaada duhur bilmadinati magaalada madina kula tukaday arbacan afar rakcyan kula tukaday wa bidilxulayfa dilxulayfa oo magaalada madiina afkeeda ahaydna alcasr salaada casran la tukaday rakcatayni laba rakca saas ayuu yihi anas bin radi allahu ta arda marka nabigeena markuu xadarka ahaana afar dukan jiray markuu musaafir noqdana walow magaalada afkeeda ha jooge waa gaabin jira nabigeena sal ll slam marka salaada duhur markay xadartay waa afar markay safar tahayna waa labo weyaan qofka hadduu kamilana waa dhici karta maxua inuu kamilo laakiin ruqsad alle in la qaata inay fadli badan tahay u badanta walcilmu cind allah baabka toddoba iyo tobanaad baabu salaati duhri salaada duhr fi safari marka safar lagu jiro intee la tukani miiqaa rakca weeyaan xadiidka afar boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aley raxmatullah akhbarna maxamed ibn muthana alcanazi hiqatun thabt waxaa loo yaqaanaa zamin canazigan zamin ayaa mxu nayskiisa ah nisbadiisana waa alcanazi sidaa weeyaan wuxuu geeriyooday laba boqol iyo laba iyo kontonka jir nabigana sal slam asxaab alkutub sita dhamaan sheekhu u adeeyay bukhaari muslim abu dawud tirmidi nisa ibn maaja intaba wuxuu yihi sheekh maxamed ibn bashaar oo bundar asna loo yaqaano waa hiqatun thabt waa laba boqol iyo kontan iyo labadii ayuu mxu asna dhashay muxuu ahaa lixda lixda ayuu dhintay cafwan ayuu dhintay lixda muxuu ahay kitaabna asxaab alkutub sitana sheikhu yahay labadan marka waxaa weeyaan kafara sayrihan ayaa lagu yihahdaa waxa wey laba nin oo mxuu aha farda siman saas mxu cayrini ayaa lagu sheegaa maxamed bashaar iyo maxamed muthana ibn muthana zamin ayaa zamin ayaa mxu la yihahdaa ibnu bashaarna bundaar ayaa la yihahda weyaan isku sanadna way dhinteen raximahum llah qaala waxay yihahdeen xadathana waxaa noo warramay maxamed ibn jacfar waa sheekhoodii maxamed ibn jacfar waa hiqat lkitaab ila ana fihi afla mararka qaar ismoodsiin iyo yani mooganimo ayaa mararka qaar ku jira weyaan qala wuu xadathana waxaa noo warramay shucba ibn xajaaj waa imaamkii alxakam ibn cutayba xakim ibn cutayba waa reekindi hiqatun thabtun faqih tadliis inuu mararka qaar ku dhaca dhici karto boqol iyo toban iyo saddex nabigan sal alla alay slam wa raximah qala wuxu yhi samictu waxaan ka maqlay aba juxayfa abaa juxayfa waa saxaabiga jaliilka ahaa wahab ibnu cabdillahi sawai weeyaan sawai asaxaabi wuxuu geeriyooday afar iyo todobaatanka jir nabigana sal l slam qala wuxuu yihi abu abu juxayfa kharaja rasul rasulka ayaa bax sal slm bilhaajarati xilli kulayla ah xilli haajaro xilli kulaylka weeyaan ayuu nabig bax sal slm waa xilliga taqriban duhurka iyo agaarkiisa meelaha weeyaan qaala wuxuu yihi ibnulmathana wuxuu yihi ila lbatxa meesha biyo shubka biyo hoorka magaalada maka oo badxa badxa maka weyaan ayuu aaday waa meesha muxuu ahaay eh, waadiyada iyo togaga iyo ay biyaha ku shubaan weyaan ayuu aaday masir ilmawa badxa fatawada nabigu weys qaat sal slam wasalla wuu tukaday duhra salaad duhr rakcatayn laba rakc ayuu tukaday walcasra salaada casrna rakcatayni wa bayna yadayhi hortii waxaa ahaatay canazatun ultaki usha muxuu ahaa eh, dabada ku wadata ama qeybta afka ku wadata hoose qeybta hoose dhulka la suli ku wadata birta ayaa la yidhaha canaza weeyaan marka ultakigaas ayuu nabigeena watay hortiis ayaa la suray sala allahu calayhi wa aalihi wasalam baabu fadli salaati lcasr salaada casr fadligeeda ayuu baabkan u baabiyay afar boqol iyo ko iyo todobaatanaad waa xadis saxiixa qala imam nasa aleh akhbarna maxamed ibn khaylaan hahay waa hiqa maxamuud ibn khaylan waa hiqa weyan qala xadathana wakiic ibn jarax alru'asi alkufi wa alxuja athabt qala wuxuu yihi xadathana waxaa noo waramay miscarun miscar ibn kudaam weeyaan alhilaali waa hiqatun thabtun faadil wbni abi khalid ibn abi khalid waa ismacil ibn abi khalid albajali hiqatun habtan weyaan eh, wlbaktari bifatxi lba weyaan baktari weyaan baktari ibn abilbaktari weyaan baktari ibn abilbaktari waa saduuq kuluhum saddexdoodaba miscar iyo mxuu ahaa ismacil ibn abi khalid iyo albaktari ibn abilbaktari intaba hahay eh, kuluhum samicuhu waxay ka maqleen min abi bakr ibn cumaarata ibnu ruwaybata athaqafi ninkaa maqbuulka ah ay intaba ka maqleen weyaan can abihi abihi ay ka warin abihi waa cumaara ah, hay cumaara ah, ibnu ruwayba athaqafi waa saxaabi jaliil ah wuxuu degnaan jiray meesha kuufa ayuu degnaan jiray qaala wuxuu yihi radia allahu tan arda samictu waxaan ka maqlay rasul llah ka maqlay sal sl min qol lan yalija magaara ma galo annaara naarta man sallaa qofka tukaday qabla duluuci shamsi qorax intayna soo bixin ka hore iyo qabla guruubi intayn dhicin ka hore qofka tukada naar alla gala ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayhi waali wasalam marka qabla uluucu shamsi waa salaada subax fajarka weyaan qabla gurubihana waa salaada casr sidaa weyaan nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam labadaa salaadood wuxuu ugu khaas yeelay qofka inay naar ka badbaadinaan salaada subax waa xilliga ay hurdada ugu macaanka badan tahay oo qofka waxaa weeye ladata nowm ayuu khurinayaa qabowgii bustihii firaashka kulolaa halkaasuu ku jiraa marka hurdadii ayuu ka qarraacsiinaya marka inuu kaco dhibi qofka qof iimaan lon kici karo salaada casarna waxa waa xiliga ganacsiga ugu kulul oo nin walba u leeyahy muxuu ahaa carawg ka gaarsii marka qof marka u tafaruqa cibaadada oo salaada casar muxuu ahaa xilligeeda ku tukana waa qof iimaankiis uu xoog badan yahay qofka salaada subax tukanana waa qof iimankiis uu xoog badan yahay lidalik ilahay qof iimankiis uu xoog badan yahay inuu naar ka badbaadiye waa muuqataa weeyaan baabka u insha allahu tacala casharka o afari tobnaad baab almuxaafada calaa salaati alcasr salaada casr in la ilaaliya ayuu baabkan u baabiyay xadidka afar boqol iyo laba iyo todobaatanaad xadii saxiixa qaal imam nasai aleh raxmatullah abarna qutayb ibn sacid ibn jamiil ibn ariif albaqlani can malik ibn anas imam dar hijra can zayd ibn aslam alcadawi hiqatun caalimun yursil can alqacqaac ibnu xakiim wa hiqa can abi yunis abi yunis mawla caaishata weyaan hiqata weyaan imaam umana caaisha ayaa muxuu ahaa xureysay mawla caaishata zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam caaisha oo nabiga xaaskiisa sala allahu alay slam ayaa xureysay qaala wuxuu yidhi radia allahu ta qaala wuxuu yidhi ninkaas la yihahda abi yunus amaratnii waxaa i fartay caaishata um lmuminiin ayaa i fartay an aktuba inaan u qor laha iyada musxafan kitaab qur-aan ah inaan u qoro ayaa i fartay weeyaan kitaabaha dee madbacada iyo warshadahan waxaan ma jirin gacana lagu qori jiray hahay fa qaalat waxay tihi idaa balaqta haddii aad gaarto markay mxuu ah, amarta kadib waxay daba dhigtay idaa balaqta haddii aad gaarto hadi laaya aayaddan fa adinnii iyo ogeysii ayadda waatee xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwusطa markii aad aayadda gaarto i ogeysii wayn ii sheeg falamaa goortii balaqtuhaa aan gaaray aadanta waan ogeysay fa amlat caleyhi waxay ii meerisay oo ii yeerisay xaafiduu ilaaliya cala salawaati salaadaha ilaaliya h wasalaati alwusta iyo salaada dhexdhexaadka ah ilaaliya waxay ku dartay iyo wa salaati alcasri salaada casarna ilaaliya wa quumuu istaaga lilah alla weyne qaanitiina adinka oo waxaa weeyaan khaashiciin mutiiciin qaa'imiin saas waxa istaaga weyaan uma intaa kadib qaalat waxay tihi samictuhaa waxaan ka maqlay min rasuuli illaahi sala allahu alayhi waali wasalam rasuul kale ayaan ka maqlay xadiidkan marka umuna caaisha aayad qur-aan ay mxuu ahaa ay ku dartay waa salaat alcasri horta tan koobaad qirada waa shaad oo culimadu waxay leeyihiin waa shaad shaadkana lama xujaysto tan labaadna waxaa kaloo dhici karto umuna caaisha radi allahu ta ardaha inuu nabigan u fasiray alayh slat slam oo salaat lwusta salaatulcasri inuu yihi oy saas ka xifdisay marka ay xifdisay tafsiirka nabigu u saaray sala allahu alay wasalam xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطa wa lilahi qaanitin intaan la gaarin ayuu nabiga salaatulcasri u sheegay ya salaatulwustia waa salaatulcasr tafsirki inay marka u qaadatay in ayaad ka mid tahayn waa suuragal ay culimada leyihin walcilmu cinda allahi tabaraka watacala xadidka u dambeya cashirka insha allahu tacaala xadidka afar boqol iyo saddex iyo todobaatanaad waa xadid saxiixa qaal imam nasaali raxmatullah akhbarna moxamed ibn cabdilcala hiqatun wuxuu geeriyooday laba boqol iyo shan iyo afartanka jir nabigana sal l slam qalu xadathana khalid khalid ibn xari alhujaymi iqatu thabt weyaan qala xadana shucba imaamkii a taqaaneen weyan qala wuxu yhi akhbarna waxaa noo horen qataada ibnu dacabad sudus basri hiqatu thabt can abi xasaan abi xasaankaas ibnu cabdillaahi weeyaan abi xasaankaas waxaa yahay naaneyskiisa ama magaciisa abi xasaankaas ibnu cabdillaahi weeyaan ibnu cabdillaahi weeyaan waayahay can cabida wuxuu ka wariyey cabidadaas cabiidahaas alacraj ayaa la yihahdaa alajrad ayaa la yihahdaa waa reer basra inuu khaarij yahay ayaa mxuu ah lagu yara eh, waa lagu fargodaa saduuqan weyaan an cali wuxuu ka weli abi aalibin radia allahu ta arda an inabi nabigan wuxu ka wari sl sid cali nabigan wuxuu ka wariyay qaala inuu nabigen ala sl slam shaqaluuna waxay naga mashquuliyeen can asalaati alwustaa salaadii wustada ahayd waa salaada casara ay naga mashquuliyeen xataa garabat ishamsu ilaa qoraxda ay ka dhacdo marka salaatwusta inay casar tahay salaada casr qorada ay ka dhacaysa waatay marka waa salaad casr salaad ma jirto saas ayuu muxuu ahaa nabigeena sal slm qisadan waxay ahayd waa xilligii ghazwat lkhandaq ay dhacaysay oo nabigeena sal sl saxaabadiisa ay qodaayeen godkii dhirarka badnaa oo ilaa sideeda kilomitrka eh, la eka nabigeena sal slam iyo saxaabada ay meesha baahi badan iyo dhaxan badan iyo baqid badan iyo dulmi badan ay yahuudi ay muxuu ahay dhanka kale dabandaabiye iyo muxuu aha shirqool badan lagu haayay oo laisugu imaaday oo rabbi tilmaam subxana wa tacala ida jaa-ukum min fawqikum ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا hunaalika btuliya lmuminuun wazilzulu zilaalan shadiidan u rabbi ilahi subxana wa tacaala meel walba marka looga imaaday oo muxuu ahay lisuba haystay xaaladaas adag ay ku sugnaayeen cadadkooda tiradooda ay yarayd awooddooda ay yarayd muunta mu-anta iyo shahrs shaharsiga amaba waxyaabaha cunada ay haystaan ay aada u yarayd xaalad adag lagu sugnaa ilaa nabigeena saddex dhagax oo caloosha ku xirto baahi awgeed xilligaas ayada ayaa ahayd ayaa waxaa weeyaan salaada casr sida godadka loo qodaayo gaaladeena dee halkaan ay taagan yihin ayagoo mxu toban kun ka badan ayaa marka salaada casar ayay hilmaameen amaba laga mashquulay saas weyaan marka marka nabigeena ule alay sl slam shaqaluna can salaat lwusta xataa qarabat ishams weliba wuu habaaray nabigena sal slam sayid cumar ayuu mxuu ahaa ayaa warka u keenay kadibna wuxuu yihi xataa aniga maanan aanan dukanin eh, mxu qubuurtooda iyo calooshoodaba naar allah ka buuxi yuu nabigu ku habaaray sala allahu alay wasalam hada wallahu aclam sal allah waslam abdi rasul mustafa